ereyadii iyo lacagkii iyo weliba codkii boqoradii codka farxiyo fiska fiisigii alajen mustaf karama karama studio london waan hubaa jacayl bay haleenooy haye halista beerkiyo halbuu lahayu haarsadee waan hubaa jacayl bay haleenooy haye halista beerkiyo halbuu lahayu haarsadee hurdawaan kahade habeenkii ma jiibsade hurdawaan waan kahade habeenkii ma jiibsade hadalkaagi waaye halkeen ka hela hadalkaagi ama harino halkaad ku sugantaan haybiye hadiyo jeer halkaad maraysaan hiigsade kama harino halkaad ku sugantaan haybiye hadiyo jeer halkaad maraysaan hiigsade hiigsade ku oh, habtee aygaho adeegsadee ku habtee ayga hoog hurdalaan kahagoon habeenkii ma jiifsadee hurdalaan kahagoon habeenkii ma jiifsadee hadalkaagi waa